alle waxayna weydiinaya alla inuu sugo oo inu kusugo suquurta ilaah mujaahidiinta sug ilaah anagana sug mawla waxaa noo alle meesha ayaga obaamo mawlawada ka yahay etoobiya ah, mawlawga tahay allah mawla allah noo gargaariyo diyaaradda allah kasreeya hubka allah kasreeya waxaa in la walaalayaalo lixda mar lagu xirto kitaabka ilaah yuda yaclam maanta waxaa la isku haystaa ma ahan magacyadeena waxaa la isku haystaa laakiinse waa kitaabka ilaah kitaabka ilaah kor looga xabib walaalkeen xubbigii jannada xabadkiisa buuxiyo xabib walaalkeen xabib walaalkeen xubbigii xabadkiisa buuxiyo xabib walaalkeen xolol aantii jannada xariir loo xiiro xiskiisaasiyo xabiib walaalkeen xolol aantii jannada xariir loo xiiro xiskiisaasiyo xabiib walaalkeen xiskiisa siiyo xabiib walaalkeen xinjirtiis qubayo xalay uu hooyaado xaafadiis jannada xabiib walaalkeen xinjirtiis qubayo xalay uu hooyaado xaafadiis jannada xabiib walaalkeen xaafadiis jannada xabiib walaalkeen xisaabna marima xaabadu kay dubato xabiib rasuulkeen xadiisku sheego xisaabna marima xaabadu kay dubato xabiib rasuulkeen xadiisku sheego xabiib rasuulkeen xadiidku sheego xabib rasuulkeen xadiidku sheego